nabigoo dadawunta ka qaaday go-ii oo wejiga ka dhunkooday uu yidhi dibta xayan wa mayitan haddaad nooleedna dibaad hebo waa carfayday haddaad dhimatayna waa udgaydaho sidii yaata dadkii oo aad u naxsan ilaa waa musiibadii ugu weyneedoo la arkay rasuulka allow waxyiguu ku soo degaayey ayaa ilaah oobsaday dadkii oo aad u argagaxsan oo cumar hor taagan yahay oo uu leeyahay qofka yidhaahday noo tahay maanta nabiyaa dhintay hal qof oo dhihi kara ma jiro ad a loo naxsan yahay uu soo baxay abubakar kharaja waa soo baxay wadaalika bixitaankaasuna bacda wafaati rasuulilaahi rasuulka ilaahi la oobsashadiisii ka gabalayay ahaatay salى اllahu calayh wasalam wlxaal ayuu soo baxay cumaru cumar radia allaahu canhu yukallimu nnaasa dadka uu la hadlaa yadoo cumar dadka hor taagan yahay oo uu leeyahay waa qofkii qofka dhihi kala nabiga dhintay uu soo baxay abubakr faqaala abubakr wuxuu yidhi ijlis fadhiiso cumar cumar fadhiiso faabaa cumar waa diiday aad uu naxsan yahay musiibo weynaa dhacday oo ola argagaxo faabaa cumar waa diiday inuu fadhiisto faqaala abubakr wuxuu hi ijlis fadhiiso faabaa waa diiday fatashahada waa tawxiidsaday abubakri macnaha khudbadiiu bilaabay ashhadu an laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabdu warasuul qofka markuu hadlaa waa inuu khudbada bilaabaa alxamdu lilah naxmaduhu wanastainuhu nastakfiru ilaa ashhadu an laa ilaaha ila اllah waashhadu anna muxamada cabdu warasuulih tashahudkaas weeye fatashahadada waa tawxiidkaas khudbadiyuu bilaaba ta xagga iska istaagan cumaroo taagan oo dadka hortaagan dhinaca kale inta ka istaaguu khudbadii bilaaba fatashahada waa tawxiidsaday abubakrin radia allaahu canhu famaala ilayhi naasu dadkii xaggiisay u soo leexdeen ha cumar ka soo jeesteenay abubakar u soo jeesteen dadka wa tarakuu way ka soo tageen cumara fa qaala wuxuu yidhi abubakar amaa bacdu intaas ka gadaal oo amaa bacdu waxay ka mid tahay khudbada kelimadda looga guuro weeye markuu soo dhammeeyo xamdigii iyo tashahudkii waa kelmadda hadalka markaad bilaabaydo lagu hadlay amaa bacdu intaas ka gadaal oo xamdigii iyo tashahudkii ka gadaal faman kaana qofkii ahaa minkum idinka xaalu idinka mid yahay yacbudu mid caabudo muxammadan fa ina muxameda nebi muxamed qad maata waa dhintay waman kaana qofkii ahaa yacbudullaaha allah mid caabudana fa in allaha alla xayun waa mid nool laa yamuutu mana dhimanayo qofkii nebi moxamed caabudi jiray sala allahu calayh wasalam nebi moxamed waa dhintay qofkaas waa ilaah la'aan qofkii allaah caabudi jiray alla waxay waa nool hadda kadibna dhiman ma hadda ka horna ma dhiman saasuu ku yidhi daliilna wou keenay in nabigu dhimanayo sala allahu calayh wasalam oo sida basharkii nabigu u dhinto weliba aayad cajaa'ib uu keenay oo dagaalkii uxud markuu dhacay ashaydaan ah, wuxuu baahiyey oo faafiyey nabigii waa la dili markaasay aad dadki u argagaxeen xataa qaar ay yidhaahdeen war gaaladaha naloola xidhiiri oo xidhiirha lala soo sameeyo markaasaa ilaahay aayad soo deji aayaddaas oo leh nabigu hadduu dhinto ama la dilo ma gaalnima loo laabaa qofkii gaalnimo u laabta naftiisuu dhibayaa ilaahay dhibi maa qofki ilaahay ku shukriyo diinkii nabiga haystana ilaaha abaal marina maalinkii uxuday soo degtay aayaddaas ooba ka hadlayda mawduucaas ayuu soo qaatay abubakr qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa muxamadun nebi muxamed ma ahaanin ilaa rasuulun waa rasuul un wax kale ma aha isagu ilaah ma aha ilaahaan dhimanayo asagu waa rasuul alla soo diray rasuulkaasoo qad khalad ay tagtay min qablihi hortiis arusulu rusul ilaa wuxuu yidhi subxaana afa in maata hadduu dhinto ow qutila ama la dilo in inqalabtuma waxaad u gadoomaydaan calaa acqaabikum cirbihinni gaalnimo miyaad u laabaydaan oo ma gaaloobaydaan waman yanqalib qofka gadooma oo u laabtaa calaa caqibayhi cirbihi soo gaalnimo u laabtaa falan yadura allaaha shay ilaahay waxba ka dhibi maa naftiisuu halaagay wasayazi laah allana wuu abaal mari doonaa ashaakiriina kuwa shukriya oo sugnaado diinkooda ku sugnaado aayaddaas waxay soo degtay dagaalku aayadaasu akriyey oo mawduuca ka hadlayda maanta taagan ilaa nab iyo xaqiiqanimo u dhintay markaas soo ma jeedi wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas waa dhaartay cabdullah fa wallaahi ilaahan ku dhaarana yidhi cabdullahi ibnu cabbaas lakaana naasa dadka waxaad moodaa lam yakuunuu inaysan ahayn yaclamuuna kuwa og ana allaaha allah anzala inuu soo dejiyay haadihi aaya aayaddan dadka waxaad moodaa inaysanba ogeyn aayaddan in hadda kahor alla soo dejiyo taasna waxay kutusee qofka ahlucilmiga ah haddii arrin culus ay dhacdo waa dhici kartaa arrinta dhacday daliilkii ka hadlaayey oo uu yiqiin inuusan xasuusan musiibada dhacday culayskeeda arrinta dhacday oo daliilkeedii uu yaqaano haddana inuu xasuusan waayo isagoo daliilkuu soo maray marka waxaad moodaa dadku inaysanba ogeyn aayaddan in alla soo dejiyey oo nabiga iyo dhimashadiisa hore alla uga hadlay saasaad moodaa xataa talaahaa ilaa uu aayadda akriyay abubakrin radia allahu canhu fatalaqaahaa aayaddii way qaateen annaasu dadku minhu abubakar ay ka qaateen aayaddii markuu akriyay isagaa laga qaato oo laga barto oo laga faa'iidaysto famaa yusmacu la maqli mayn basharun qof banu aadana ilaa yatluhaa xaalu aayadda akrina maahan qof kastoo muslimiintii ka mid ah aayaddii afka qabta ilaa aayaddu waxay ka hadlaydaa arrinta markaan taagan qof kastoo muslimiintii ka mida aayaddu afka saaro afi ilaa waxaa taagani aayaddu ka hadle taas marka maxay ku tusaydaa waxay tusaydaa abubakar inuu yahay aclamu صaxaaba qofka saxaabada ugu cilmiga badan inuu yahay wa afdalu صaxaaba qofka saxaabada ugu fadli badan mar iyo labada madax marar badanay caddeen cumar iyo saxaabadii kale dhammaan waa qance cumar xataa waa qance ayaddii wax ka akrina fiiri cumaruu ka cilmi badnaa cusmaanuu ka cilmi badnaa caliyuu ka cilmi badnaa abu hurayruu ka cilmi badnaa hal qof oo la cilmi eg abubakar ma jiro hal qof oo la fadli egna ma jiro ma jiro abubakar marar badanay caddaatay markaana ka midi ah oo xaaladii ugu dhibka badneed muslimiinta ay ku dhacday haddaba maalmo kadib markii nabigii la aasay salawaatullaahi wasalaamu calayh dadkii muslimiinta intii ugu badneed waa ridoobay islaamku waa ka tagay abubakar ma shakin hal maruu dagaal iclaami cumar ibnu khadaab wuxuu ku yidhi ma waxaad la dagaalamayaa dadka laa ilaha illa allah muxamad rasuul lahi san la dagaalamaya abubakr wuxuu ku yidhi wallaahi la uqaatilana man faraqa bayna salaati wasakaa wallah hata markuu la dagaalamo abubakar yaa ka mid ah dad aan tawxiidkii ku dhawaaqo ayagu aan dhihin waa gaaloobay laakiin la seke nala kuma leh ah, qaar le seke annaga dhiibi mayno iyo qaar le waajibba naguma ah markaasuu yidhi wallah qof seke iyo salaad kala qaada inaan la dagaalamayo ilaa qur-aanku wa istaba dhiga waaqiimu salaa wa aatu zakaa isna wuxuu leeyahay waaqiimu salaa an joogaya maya afatuminuuna bibacdi اkitaabi watakfuruuna bibacd wallahan la dagaalamay cumar wuxuu yidhi markuu saas yidhi yaan ogaaday inay xaq tahay markaasaan ogaaday inay xaq kadibna axaadiis cadcada soo baxay umirtu an uqaatila الnaas xatىa yashhadu an laa ilaha ilا اllah wa anii rasuul الlah wayuqiimu الصalaa wayutu zakaa فإdا فعلوا ذلكa cصروا mني dmاهم أmr xadيiثka cبdالله so m waa caddaatay waxay caddaatay yوم سلح xudaybiya markii heshiiska nabigu gaalada la galay abubakr horay uga qantay cumar nabigu su-aal wey waa maxay dulligaan wey dulligaan qaadan nabigu jawaabuu siiyey haddana inta tegay uu tegey abubakr markaasuu ma dulligaan qaadan markaasuu jawaabtii nabiga laftirkeedii siiyey hadda i kii imaamid marka waa badanta mar maahan laba maahan saddex maahan afar maahan inta goor uu asiibay abubakr iyadoo aysan asiibin waxa wey saxaabadii kale oo cumar uusan asiibin u asiibay marka abubakr waa afdalu صaxaaba wa aclamu صaxaaba isagaa u cilmi badnaa isagaana u fadli badnaa isagaana u fadli badnaa waxay ku tusaydaa markay arrin culus dhacdo inay culummada waajib ku tahay adilada iyo masaa'ilka waktigaas taagan bayaan ku manaasiba inay ka hadlaan markasta arrin culus timaado bayaan u manaasib ah inay uga hadlaan oo ay ku caddeeyaan inay tahay lagama maarmaan rawa الbukhaariyu imaamu الbukhaari wuxuu ka wariyey can usaamata bni zayd dadka gobola waxay yidhahdaan madgu maba dhiman hadeerku waa la weli madigi ma dhimo waa beenin caadiya qur-aanka la beenina madigi ma dhimo ili halkan xadaya xadiiska bukhaariga abubakr muxuu leeyahay fa ina muxamadan qad maad hadeer dadaali ma dhiman hadda kaala noogeya hadduusan dhiman ma noogeyn waxa khilaaf taagan iyo waxay islayshaysto xataa saxaabadii isqabsadeen soo maha hadduusan dhiman waa u tegi lahayen soo maha waa wax gariiba ah, banu aadamka wax kastaa lagu arka haddee qaar waxay leeyihin haddaad tira nabiga dhintay nabiga dhintay nabi ma dhimo waalkuu jira hadduusan dhiman aaw inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajiun wuxuu iska dhigayaa inuu nabigii weynaynayo oo qadarinayo qofkaas waana beeni qur-aanka la beeninayo iyo axaadiista rawa الbukhaariyu bukhaari wuxuu ka wariyay can usaamata bni zayd radia allahu canhu qaala usaama wuxuu yidhi arsalad way soo cidirtay ibnatu nebiy nebiga gabadhii uu dhalay inantii nabigaa soo cidirtay salى اllahu calayh wasalam ilayhi nabiga u soo cidirto ay tidhi nabigu ha ii yimaado nabigu ha ii yimaado ayay tihi maxaa yeele waxay tihi inabnan wiil wiilkoo lii aniga ii sugnaaday qubida waa la oofsaday wiilka markaas naftu kama dhixin laakiin sakaraadkiuu ku jira taas waxay tusaydaa in qofka uu cabiri karo kelimad shay aan dhicin u ekaysiinayda inay dhacday mubaalaqo uu isleeyahay qofkaa soo degdeg waa la oobsaday ay tiri welina naftu kama dhixin nabiguna ma dhixaa saas u tiri waa bannaanta marka wiil aniga aan dhalay ayaa la oobsaday ay tiri ee faatina noo imow fartiintaasay u soo fartay fa arsala nabiguna dad ayuu u diray yuqri u salaama xaala u salaamay wuxuu igu salaam wayaquulu nabigu waxaanu leeyahay inna lilaah allah waxaa u sugnaaday maa akhada wuxuu qaatay kii qof kaa dhintay oo alla qaatay asaga iska lahaa waxaad laheed ma qaadan ee wax asagu iska lahaa ayuu qaatay ammaano aad hayday cid diraad hadday qaadato miyaa laga murga oo laga booya maya haddee ilaahay qofku qaato awalba isagaa lahaa aduu maadan lahayn walow ilaahay waxaa u sugnaaday maa acdaa wuxuu bixiyo wixii uu ku siiyana asagaa iska leh oo milki u leh wakullu wakullu shayin shay kastana cindahu ilaahay agtiisa biajalin muddaa ugu sugnaatay muddadaasoo musaman la magacaabay oo qof walbaaba wakti uu leeyahay uusan dheefayn oo ku dhimanayo faltasbir gabadho ha sabarto waltaxtasib ajarna ilaahay ha ka xisaabsanto taasna waxay ku tusaydaa qofka xataa waktiga musiibadu ay ku soo dhowdahay haddaad dareento in la sabar siiyo si musiibadu markay dhacdo uusan u argay hadda nafta carruurkii kama dhicin nabigu marka waa u si nafteeda ugu siiyo diyaargarowdo sabarka wax qofka musiibadu ku dhacday loogu tacsiyeeyena hadalkaas nabiga ugu fiican qof kastoo musiiba ku dhacday musiibadu nuucay rabta ha noqoto in la yidhaahdo ina lilaahi ma akada walahu ma acdaa wa kulu shayin cindahu biajalin musaman isbir waxtasib ow isbiri waxtasibii hadba qofkaad la hadlaydo fa arsalad ilayhi haddana waa usoo cidirta markii loo keedo la yidhi nabigii sala allahu alay waslam waa ku soo salaamayey wuxuuna ku yidhi ina lilaahi ma akhada walahu ma acdaa wa kullu shayin cindahu biajali musaman isbirii waxtasibii markii la gaarsiiyey risaaladii ay ku celibay tirmada ku laabo ka yeeli maaye wallaahi waa imaana waaba ku dhaaratay ah, wallaahi waa inuu yimaaday faarsalad ilayhi waa u cidirtay tuqsimu calayhi xaalay ku dhaaranaydo la ya'tiyanaha inuu imaanayo imaanayo imaanayo taasna xalan soo marnay qofka muslimka hadduu kugu dhaarto xaqa uu kugu leeyahay waxaa ka mid a ibraaru qasam in dhaarta qofka baarinimo loogu sameeyo oo aan laga jedin waa xuquuqda muslim muslimku leeyahy haddaadba waxaad awooddo oo bannaan ay yihiin khalaas faqaama nabigu waa soo istaagay marka isna kama daba dhaaran sax maaha in laga daba dhaaro faqaama nabigu waa soo istaagay walxaal macahu nebiga sacd bnu cibaada wa mucaad bnu jabalin wa ubay bnu kacbin wa zayd bnu haabit wa rijaalun ay la socdaan intaas iyo rag kale taasna waxay ku tusee arrintu marka ay tahay tacsi iyo sabarsiin qof isagoon qofku ku dhihin ii imaa waa la aadi kara hadda nabiga kaliyahay dalbatay saxaabadaanoo dhan waa aadeen laakiin kaas waxaa ka duwan weliimo iyo allabari markay tahay qofaan loo yeerin ma imaan karo laakiin qofkaan dhibaa ku dhac waa lasoo booqana ad isagoon ku dhihin io imaa waad aadi kartaa saas waxaa ka duwan weliimo iyo allabari markay tahay ma aadi karta haddaan lagu yeerin nabigi markuu tegey salى الlahu عalayه wasalam farufica waa loo soo dhiibay oo kor a loogu soo qaaday farufica kora loogu soo qaaday ilaa rasuuli الlaah rasuulka ilaahi salى الlahu عalayه wasalam asabiyu saqiirkii saqiirkii naftu dhibayday aa inta lasoo qaadaa nabiga loo dhiibay salى الlahu عalيه wasalam walxaal ayaa loo soo dhiibay nafsuhu nafsuhu nafsu sabiyi saqiirka naftiisii tataqacqacu ay isbaraanbaraydo macnaha waa dhuu yeerina hiq hiq hiq uu leeyahay ayadoo nafti isbaraanbarayda faqaala raawiga wuxuu yidhi usaamo ka wariyey faqaala raawigu wuxuu yidhi xasibtu waxaan u malaynaa annahu usaama qaala inuu yidhi kaannahaa nafta waxaad moodaa shannun sibraan shanniga waxaa la sibraarka maqaarka marka inte la magdeeyo laga dhigto weel wax lagu shubto maqaarka biyaha iyo caanaha ayaa lagu shubto ta la magdeeyo marka markaas oo wax lagu shubto aa la idhaha shanni waa maqaar gaboobay maqaarkaasoo kalea moodaa qacqacqacqacay leeda naftu kaannaha waaba iyadoo shanu sibraar ah fa faadad way shubantay caynaahu nabiga labadiisii indhood illina ka daadantay markuu arkay caruurka sakaraadka haya illina ka daadantay nabiga sal اlahu calay wasalam faqaala sacdu sacd ibnu cubaada oo la socdayaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa haadaa kan muxuu yahay imintu waa maxay adiguna mabooye qaala nabigu uhi haadii tanu raxmatu waa naxariis qofka markuu arko qof dhibaata haydoo muslim ah in qalbigii wax isu xanuunsado oo indhuhu ilimeeyaan waa naxariis naxariistaasoo jacalaha allaahu ilaah uu yeelay fii quluubi cibaadihi addoommadiisa qalbiyaalkooda wa inamaa wax kale ma ahan yarxamullaahu allah u naxariistaa min cibaadii addoommadiisa xaalo ay ka mid yihiin aruxamaa dadka naxariista alla u naxariista tanna waxay ku tusaydaa qofka markuu arko qof muslimoo dhibaataysan xanuunsada qalbigu xanuuno indhuhu ilmeeyaan waa qof wanaagsan waa dadka naxariista waa dadka naxariista ilaahay mudan qofka qalbiga adag oo aan ma fiicna dadka ilaah jecel yahay ilaah u naxariista waa qofka markuu arko muslim dhibaato haydo la naxa la murga ilintu ka timaad qalbigu qoyan yahay dadkaas way dadka alla jeceli waxaan kaloo xadiidka ka ogaanay maydka yaan loo baroorana li nabiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegay maydka loo baroorta waa dhaqan gaalaad waa xaaraan naaraa lagu galaa baroor diiqda naaraa lagu galaa waa dhaqan gaaluu nabigu yidhi salى اlahu alيه wasalam oo ummadayduna aysan ka tegaynin isnaani fi الnaasi humaa bihim kufru laba sifo oo dadku ku dhaqmayaan waa gaalnimo ummadduna ka tegi mayaan labada sifo waxaa ka mida maydka loo baroorto baroorta marka xaaraamta ah ma ahan indhaha ilimeeya mana ahan qalbiga murga ee waa qaylada afkaa qofkii hebel ahayaa dhintay markaasoo kalaa la arkay waxa weeyaan gadaalkiisa nololu nooma taalo nolol qiimo male saan yeelaynaa waa hoognay waa midaas wey midda xaaraanta qofkii saasaa dhinto halkaas wax ku barto halkaas wa waxa weeyaan qofkaas geeridiisa waxaa la ogeysiinaa meel kastoo eeladiis joogaan midaas way barordiiqu qofkii kaasa kaasa keen ahaa kaa dugsiga hoose uga baxa dugsi dhalkaas uga dugsi halkaas uga baxa jaga hebluu qabtay jaga hebluu qabtoo meel hebluu ka qabtayo anaa isiin oo kaasoo kale lama arag geeridiisa waxaa loogeysiinaa dabad iyo daaqi dadkiisu meeshay joogaan waa taasa barofid geeridiisa mar haddii lagu daro khabar oo la yidhaha dadkaa la ogeysiina waa barordiq khabarkaasaa ka dhigaya ogeysiintaas kaasoo kale lama aragayo isagoo kale iyo geeri nolol nooma taallo iyo everyone nabigu salى اlahu alay waslm wuxuu yidhi alqalbu yahzan wاlcaynu tadmac walaa naqulu ilaa bima yurdi rabbana qalbigu waa murgaa indhuhuna waa ilimaynayaan laakiin carabka ka dhihi mayno wax ilaah raalli gareeyo waxaan ahayn nabigu sal الlahu alay slm wuxuu yidhi ilaahay qalbiga murga qofka uma cadaabo ilaahay indhaha ilimeeye qofka uma cadaabo kanaa ilaahay dadka u cadaaba marka laga dhinto ama musiibo dhacdo qofka hooga yidhaahda wey qofka la cadaaba waa carab ee qalbiga murga iyo ilinta aniga maba naxo haddaad tida qofku ayr barana ah, qofka naxa murge limeeye kaasa fiican laakiin waa in carabkan la ilaaliyo carabkan la ilaaliyo rawa الbukhaariyu can samurata bni jundabin samurata bni jundabin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa sala اllahu calayhi wasalam idaa sallaa salaatan salaad markuu tukado aqbala calaynaa waana soo qaabili jiray biwajhi wejigiis hadda lafdiga xadiisku waa muطlaq salaad markuu tukado laakiin lafdiga soo socda oo ah faqaala man ra'aa minkum laylata ah wuxuu tusaa salaada subax inay tahay riwaayadaha gabalna waaba ku soo orortay salaada subax markuu dadka tujiyo uu dadka soo qaabili jiray nabigu salى الlahu alيه wasalam marka salaadan waa salaada subax idaa sallaa markuu tukado salaatan salaad aqbala calaynaa waa nala soo qaabili jiray biweji wejigiis dadku qibladay u jeedaan nabiguna dadku ku soo jeesana taasna waxay ku tusaydaa dadka qofka la hadlaa asagu qiblada inuu ka jeesto oo ubadka si dadkoo dhan qiblada ugu jeedaan taad agga tagtood agga ka soo jeesato dadkoo dhan waa ina qiblada ka jeestaan soo maha ah, nabigu markaa markuu asagu dadka la hadlaa asagaa dadka ku soo jeesan jiri laakiin dadku qiblada u jeedaan ila si ay ku soo jeedaan ah, markaa sidaas wey khadiibku markuu khudbayna asagu qiblada waa ka soo jeeda laakiin dadkaa u jeeda marka waa sidaa sida nabigu yeeli jiray sal اlahu alay wasalam dadkuu soo qaabili jiray faqaala wuxuu dhihi jiray man waa istifaamiya man kee ra'aa arkay minkum idinka xaalu idinka mid yahay allaylata xalay ru'ya ru'yo qof idinka mida ma jira oo xala ru'yo arkay saasuu weydii jiray waa istifaam eh, riwaayadaha gabol waxaana ku soo arooray hal ra'a oo mantaba aysan ku jirin man kee ra'aa arkay minkum idinka xaalu idinka mid yahay allaylata xalay ru'ya ru'yo qaala samuratu bnu jundubin samura wuxuu yidhi fain ra'aa hadduu arkay axadun qof ru'yaahu iyo qasahaa waa sheegi jir haddii qof ru'yo arkay uu jiro markaasuu sheegi jir fayaquulu nabiguna wuxuu dhihi jiray salى اllahu calayhi wasalam maa shaa allahu alla wuxuu doono an yaquula inuu yidhaahdo fi tacbiir markaasaa nabiguna wixii alla uu doonay uu ku fasiri jiray ru'yadaas fayaquulu nabiguna wuxuu dhihi jiray salى اllahu calayh wasalam maa wixii shaa allahu alla doonay ay maa shaa allahu an yaquula fi tacbiir wixii ilaah doonay inuu tacbiirka ka yidhaahdo aan nabiguna ku cabiri jiray ru'yada fasa'alanaa waana weydiiyey yowma maalin faqaala wuxuu yidhi nabigu salى اllahu calayh wasalam hal ra'aa axadu minkum laylata ru'ya hal ra'aa ma arkay axadun qof qofko minkum idinka idin ka mida alleylata xalay ru'ya ru'yo qulnaa waxaanu laa maanaan arag qof ru'yo xala arkay lama arag qaala nabigu wuxu uhi laakinii ra'aytu leyla anuu laakiin xalaa waxaan arkay ru'yada nabiguna ru'yada dadka waa ka duwan horaan u soo marnay ru'yada ambiyadu waa waxyi waa waxyi ru'yada ambiyadu qaala nabigu wuxuu uhi laakinii aniga ra'aytu leyla xala waxaan arkay rajulayna laba nin waa laba malag ku arki doona xadiidka aaqibsa inoogu imaan laba ninaan arkay oo macnaha labada malag aan markay u imaanayeen suurad laba nin ugu yimi laba nin suuraddood labada ninoo atayaani ii yimaadeen fa waxay qabteen biyadii gacantayda fa waa i ila alardi almuqadasa dhulka la dahiray alard almuqadasa waa ardu shaam dhulka shaam ay geeyeen waa wadeen faydaa isla markiiba rajulu nin jaalisu waa mid fadhiya ninaa meel fadhiya ay ituseen nin meel fadhiya warajulu nin kalena qaa'imun waa taagan yah ninkaas taaganoo biyadii gacantiisa kaluubun bir godan ay ku jirto birtoo min xadiidin xadiid ka samaysan bahad shakawaanka la suro hilbaha taasoo kale u gacanta ku haya oo xadiid ka samaysan uu gacanta ku hayaa midka taagan qaala bacdu asxaabina bukhaariya hadal kale qaala albukhaariy bukhaari wuxuu yidhi qaala bacdu asxaabina asxaabteenna saaxiibaday gabalaa ah waxay yidhaahdeen can muusa ayagoo ka warina muusa ibnu ismaaciil waa shaykii bukhaari ou bukhaari ka wariyey laakiin intaan soo socoto in qadar ka mida ah xadiiska uu awal toos uga warinaya bukhaari haddana waa siduu uga warina saaxiibaday gobol ka mid ahaa muusa ibnu ismaaciiloo shiikaygiiyo waxay iiga sheegeen kalluubun bir godan birtaasoo yudqiluhu mid ka taagan uu gelinaa fii shidqihi halkaas daankaa halkaas anka anka ama qawlalka ama daanka halkaasuu ka gelina qof midkaan fadhiyuu canka ka gelina esha daankaahu ka gelina xataa yblغa marka xataa yblغa intaasay ahayd marka inta kaluubun yudkilhu fii shidqi waa intaas intuu waasidada uga weri xataa yblغa ilaa uu gaaro qafaahu qadaadkiisa inta jeexo oo jeexo oo jeexo uu halkaas jeegada ama qadaadka uu geyna uma yafcalu wuxuu ku samaynaa bishidqihi daankiisa alaakhari kale mila daalika sidoo kale markuu kan jeegada geeyo uu dhanka kale inta u wadeego daanka kale canka kale ka geliyo uu jeexayaa kaas jeegadaagi uu geyna markuu kala dhammeeyo wayaltaimu waa isku dhagaa shidquhu daankiisii haadaa oo kan ahaa kii koobaaduu bilaabay waa raysana intuu kan jeexaayo waa isku dhagaa fayacuudu waa ku laabana isaguna fayasnacu wuxuu ku samaynaa milow sidii oo kale markuu kan dhammeeyo kiya isku dhegeen ta ku laabto kii jeexaa markuu dhammeeyo kiya isku dhegeen kanuu jeexaa nuucaasa ilaah u cadaabaa qabriga marka la dhigo qofka beenaalaha waa arki doona waa beenaalihii qofka beenaalaha a ilaah qabriga marka la dhigo nuucaas u cadaabaa ilaa qiyaame laga gaaro laga soo baxaya nuucaas loo cadaabaya qultu waxaan ii maa haadaa kan waa maxay labadii ila socota waxaan iyuu yidhi war waa maxay qofka noocan loo cadaabaya kan waa dhiban yahay qaala waxay dhahda indariq soco tag fandalaqna waa tagna waa ka tagna xataa ataynaa ilaa aan u nimid rajulin nin ninkoo mudajicin oo jiifa calaa qafaahu qadaadkiisa ama jeegadiisa jeega jeega ama dhabar dhabar uu u jiifa afku kor u taagaya iyo warajulin nin ninkoo qaa'imin taagan calaa ra'si madaxiisa ninkaan jiifo midaa madaxiisa taagan nin bifihrin dhagax gacanta muggeeda uu la taagan yahay fihriga waxaa la dhagaxa sacabka buuxiya dhagax oo gacanta buuxiya uu la taagan yahay ow sakratin dhagaxuu la taagan yahay waa isku macna fayasdaqu waa ku burburinaa waa ku jajabinaa bihaa sakradan ra'sow madaxiisa dhagaxaas unta isla taago uu madaxa ku dhufana markaasa madaxu baaba'o bashkaaxda noqona waa burbura faidaa daraba markuu ninka taagan uu ku dhufto hu ninkan tadahdaha waa dildilooma alxajaru dhagxi dhagxiyaa dildilooma dhagaxiyaa dildilooma fandalaqa ninkii taagnaa waa aadaa ilayhi dhagaxa xaggiisa liyakudahu si uu dhagaxa usoo qaato liya'khudahu si uu dhagaxa usoo qaato dhagaxii waa dildiloona dhagaxii u doona marka kii taagnaa falaa yarjicu ku soo laaba maa ilaa haadaa ninkan jiifa xataa yaltayma ilaa uu isku dhego ra'su madaxiisa dhagaxa markuu soo qaado madaxii sidiisiu noqona markaasu haddana kudhuma ku dhufana markaasuu dhag madaxu baaba'a maskaxdu isku daadana dhagaxiiyo haddana dildilooma markuu dildiloomo uu doonana ah, markuu dildiloomo doonana haddaba markuu yimaado waa sidii waa sidii markuu dildiloomo markuu ku dhufto haddana waa dildilooma falaa yarjicu u soo laaban maa ilaa ninkan xataa yalta'ima ilaa uu isku dhego ra'su madaxiisa wacaada ra'su madaxiisuna wuxuu noqonaa kamaa huwa siduu awal ahaa facaada ninkiia ku soo laabana ilayhi midkaan jiifa fadarabahu waa garaaca haddana qultu waxaanu yidhi man haadaa kanu waa kuma sidaa loo cadaabaya musiibaa ku dhacday kan ah, kanu waa kuma kanu muxuu ahaa sidaa loo cadaabaya man man haadaa w man ma ma kanu waa kuma muxuu yahay ninkan sidaan loo cadaabaya waa qofkii qur-aanka bartay oo ka tegey kutubxoorkii w waa qofkii qur-aanka bartay oo ku dhaqmi waayey waa qofka salaada ka seexda waxa saas loo cadaabaya waa arki doonaa naftu markay ka dhacda qabriga lagu bilaabayo cadaabkaas ilaa qiyaamo laga gaaro noocaasa loo cadaabaya ilaa qiyaamo layska gaaro qiyaamana xisaabaha taalla iyada qaalaa waxay yidhahdeen indaliq tag fandalaqna waa ka tagnay ilaa aqbin god ayaan u tagnay godkaasoo mil mili tanuuri tinaar oo kalea tinaar god weyn oo hoos u weyn afkuna yar yahay oo tinaarka mufahal u dugo ama rootiga kaasoo kaleahan u tagnay oo dab uu ku shidan yahy godkaasoo aclaahu meeshiisa kore dayiqun oo ciriiriya afku uu yaryahay afku uu yaryahay waasfaluhu meeshiisa hoosena waasicun uu ballaaran yahay godkaasoo yatawaqadu uu hurayo holcayo taxtahu hoostiisa naaran godkaasoo yatawaqadu holcaya taxtahu hoostiisa naaran dab ka holcaya oo dab aa hoos uga shida faydaqtaraba markuu soo dhowaado horaca faydaqtaraba lahabu horacu markuu soo dhowaado oo uu godka afkiisa u soo dhowaado irtafacuu ey irtafaca annaasu dadka ku jira kor ay soo aadayaan holcaasay soo raacayaan holcaas soo dharbaaxaya markaasi afka imaanayaan dadkii lagu cadaabayay xataa kaaduu ilaa ay ku sigtaan an yakrujuu inay baxaan aad isra hol amaba inta tuuro oo afka ka bixiyo ay bannaanka ku daataan afka agtiisa imaanayaan faidaa khamadad markay dento naartu macnaa hore markuu yaraado hore markuu yaraado rajacuu fiiha naartay ku laabanayaan oo godka salkiisa tegayana dhuxulahay ku fadhiisanayaan wa fiihaa godkaas waxaa ku jira rijaalun rag iyo wa dumar curaatun oo qaqaawan waa zaanidiintii ee xaaraanta isku qaawiyey qabriga marka la dhigaa noocaas loo cadaabaya ilaa qiyaamo laga gaaro qiyaamana xisaaba ka dambaysa faqultu waxaan idhi maa haadaa arrinkan muxuu yihi cadaabkan dadka sidaan loo cadaabaa maxay yihiin maxay muteen kuwaanu waa dulloobeen musiibaa ku dhacday qaalaa waxay yidhaahdeen indaliq tag fandalaqnaa waa tagnay xataa ataynaa ilaa aan u nimid calaa nahrin webi webigaasoo min damin dhiig webi oo gaduud oo dhiig muddo asagana fiihi webiga waxaa ku jira rajulu nin rajulkoo qaa'imun taagan midaa dhex taagan dhiigga oo dabaalanayo wa calaa wasadi nahri wediga dhexdiisana rajuluna ku sugan rajulkoo bayna yaday hortiisa xijaaratun dhagxaan ay taallo qaala yaziid ibnu haaruun iyo wa wahb ibnu jariir waxay ka wariyeen can jariir ibni xaasim wa calaa shadi nahri wediga qarkiisa maaha dhexdiisa meesha ninku taagan yahe dhexdiisa maahan calaa shadi nahri waa webiga qarkiisa webiga qarkiisa wa calaa shardi nahri webiga qarkiisa rajulu ninaa taagan oo dhagxaan ay hortiisa taallo fa aqbala rajulu ninkiina soo qaabilay alladii ninkii fi nahri webiga gudihiisa ku jiray midkii dhiigga ku dhex jiray aanka soo dabaasho soo dabaasho soo dabaashay uu kii bannaanka taagnaa xaggiisa u soo jeestay fa idaa araada markuu doono an yakhruja inuu baxo rama rajulu kii taagneeyaa wuxuu ku tuuraa bixajarin dhagax fii fiihi afkiisa afkiisa afku dhagax u geliyaa markaasuu naarta salkeeda la dhigaa faraddahu wuxuu ku celiyaa xaysu kaana meeshuu awal ku sugnaa oo ah webiga dhexbartankiisa webigu waa naarta waxa dhiigga u egu waa naarta markaasuu bartii kula celiyaa fa jacala wuxuu gudagalay kulamaa mar kasta oo jaa uu yimaado kii gudaha ku jiray oo naarta ku jiray liyakruja inuu baxo mar kastuu u yimaado ramaa wuxuu ku tuuraa fiihi fiihi afkiisa bixajarin dhagax dhagaxuu ku tuuraa markaasuu salka la dhiga fayarjicu wuxuu ku laabtaa kamaa kaana siduu ahaa faqultu waxaan idhi maa haadaa kan uxuyi midka sidan loo cadaabaya ee naarta dhiiggaa waxa weeyaan hadba afka dhagaxa loo gelinayo waa maxay waa riba cunihii ribadii tobanka magac loo baxshay ah, tobanka magac inta loo baxshay la iska daldashay aa ah, qofka marka qabriga la dhiga nuucan ilaah u cadaabaa ilaa laga gaaro baxsiga marka la issoo bixiyaan xisaabaa taalla qaalaa waxay yidhahdeen indariq soco tag fandalaqnaa waa tagnay xata intahaynaa ilaa aan gaarnay ilaa rawdatin beer khadraa cagaar ah beer isla cagaaran oo nimcada ku tallaadla yaabayo fiihaa beerta waxaa ku taalla shajaratun geed geedo cadiimatun weyn wa fii asliha geedda salkeeda shayqun oday duqaha jooga iyo wa caruur saqiiraan wa idaa rajulun isla markiiba nin ninkoo qariibun u dhow min ashajarati geedda bayna yaday hortiisa naarun daba ahaatay dabko yuuqid waa u shiday geeda agteeda mina dabku shiday fasaidabi waa ila koreen fi shajarati geedi geediyay ila koreen ninka shayqaa ah. waa nabiyullaahi ibraahim caruurta la joogtaana waa saqiiradii muslimiinta oo saqiiray geediyay ila koreen waadqalaaniin waxay geliyeen daaran guri gurigoo lam ara aanan araqadu weligay axsana mid ka wanaag badan minhaa daarta weligay daar aan iyagoo kale arag ayay igeeyeen fiiha daarta waxaa ku sugan rijaalun rag shuyuuqun odayaal ah wa shabaabun iyo dhallinyaro wa nisaaun dumar wa sibyaanun caruur saqiiraa ayaa ku suganoo ka buuxa dadka nuucyadiisa waa jannada waxa weeye qaybta dadweynaha loogu talagalay iyo ummadda guud oo muslimiinta ah uma akhrajaani wayga sii bixiyeen minhaa daartii fasacidaa bi waxay la koreen ashajarata geedii koran loo socday faadqalaanii waxay geliyeen daaran guri daartaasoo hiya axsanu ka wanaag badan wa afdalu ka fadli badan min alulaa tii hore tii hore midaan waxba ka sii fiican oo ka wanaagsan ayay geeyeen oo tii hore aad uga wanaagsan fiiha iyadana waxaa ku sugan shuyuuqun odayaal wa shabaabun dhallinyaro waa daarta shuhadada wey tabano taasna waxay kutusaydaa shuhadadu inay dadka ka fadli badan yihiin laakiin nebi ibraahim oo meesha hoose jooga maaha inuu shuhadadu ka fadli badan yihin meesha dhalinyaradu ku haya caruurtu ku haya ah, meesha wuxuu tegey isaga gurigiis waa kasii koraya guriga shuhadada ee meesha dhalinyarada caruurtaan ku haya ah, caruurtaan sakiirada muslimiintaa daartaan le saasuu meesha iyagu ku kafaalo qaado kafaaladoodu u jooga ee daartiisu waa kasii sarayda middan shuhadada ah, khaliiluramaan khaliiluraxmaan faqultu waxaan yidhi dawaftumaani waa ila wareegteen allayga tacaawa caaw ah, wax badanaad imarsiideen meeqaad ila wareegayda meeqaad waxay tusteen fa aqbiraani ii sheega ama ra'aytu waxaan arkay qaala waxay dhaha nacam haa waa kuu sheegaynaa ama ladii ninkii ra'aytow aad aragtay yushaqu xaal la jeexayo shidquhu cankiisa ama beenkiisa ama qawlalkiisa fakadaab been badane wey waa been hawaaskii yuxadiu wuxuu sheegayaa bilkadbati hal beena wax badan maa hal maruu been sheegay hal beena fatuxmalu waa laga qaadaa canhu xaggiisa xataa tabluga ilaa ay beentaasu gaarto alaafaaqa jihooyinka beenuu sheegaa dadka qofna xaggu la aadaa qofna xagga markaasa meel kasta ay ku faafeen nuucaasaa qabriga loogu cadaabaa fa yusnacu waxaa lagu samaynaa bihi ninka kadaabkaa haddee nin iyo dumar waa isku mid qofka beenaalaha waxaa lagu samaynaa maa wixii aad aragtay maa wixii ra'ayta aad aragtay maadu cadaabkii ku dhacayda fa yusnacu waxaa lagu samaynayaa bihi qofka beenaalaha maa cadaabkii ra'ayta aad aragtay ilaa yowmi alqiyaama maalinta qiyaamaha ilaa laga gaaro waladii kii ra'aytow aad aragtay yushbaqu xaal la burburinayo la jajabinayo ra'suhu madaxiisa farajulun waa qof callamahu llaahu ilaah uu baray alqur'aana qur'aanka oo fanaama canuu ka seexday bileyli habeenkii salaatuleyl ku tukama salaad subax u soo kici maa walam yacmal aan ku camal falin fiihi qur'aanka binahaari maalinkii fa yufcalu waxaa lagu samaynaa huwa qofkaas qur-aanka ka tegay bihi cadaabkaas ilaa ywm اqiyaama ilaa qiyaama laga gaaro marka fiiri fanaama canhu bileyli qur-aanku habeenkii ka sexay waxa loo cadaabaa salaatuleylu ka tegey maaha riwaayad kaloo bukhaariga ku taalla waxay leedahay wa yanaamu can salaati اmaktuubati salaaddii la waajib yeelu ka seexay marka habeenkii u seexanaa salaadii subaxu ka tegay tiro badana ila ha nagu dar inta salaada ka seexasa ila ha nagu dar dhalinyaro badan oo jaamacadaha idin jirtaad u dirsateen dabadda waaba ku talagalaan mobilka waa kuwa tukadaan ka iskada kuwa saaqiday waa ku buuxsane saacadda saacadda jaamacadda waxaa la tagaa hal saac iyado ama laba saac haday laba saac la tago hal saacu ku buuxsana hal saacu soo kaca qora halkaas joog waktigaasuu tukadaa markaasuu jaamacaddiisa aaday hadda waa kan tukadaa ogow mid maahan laba maahan saddex maahan intaan arag amaan maqal bal kuwa beledka jooga ee waddankaa muslimka joogaa noocaas u dhaqmeel ah. marka waxay sugayaan waa noocan soo ma jiro noocaanay sugayaan waxay yidhaahdeen culummadu wuxuu ilaahay siiyey nicamkii waaweynaa wixii ugu weynaa oo ah qur'aan waa waxa ilaahay addoommada siiye waxa ugu fadli badan waa uu ka tegey xibinta ugu fadliga badana rabbi ka cadaabaa qabri intugu jira waa madaxi madaxaa la burburinaa hadda waa xibinta ugu fadli badan jirka oo ugu qiimaha badan sooma halkaasaa laga cadaabaya qof ilaahay kitaabkiisa inta bartay ka tegey rag iyo dumar wuxu raba ha ahaado marka fanaama bileyli waa salaada faradka walam yacmal fiihi binahaarina ayadoona cadaabay keenayda qofkaan qur-aankii ku dhaqmin qofkii qur-aanka inta bartay aan ku dhaqmin ayadoona cadaabay keenayda labadaasaa loo cadaaba yufcalu waa lagu samaynaa huwa qofkaas bihi cadaabka ilaa yowmi اqiyaama ilaa baxiga laga gaaro qiyaamaha waladii qofkii ra'aytow aad aragtay fii saqbi godka xaaluu ku sugnaa waa raggii iyo dumarkii godka ku jiray fi naarka lagu gubayey fahum الzunaatu waa zaanidiintii waa dadkii dulligu ku dhacay shaydaan u qurxiyey daqiiqad iyo ibriqs inay macaansadaan si ay cadaab ugu dulloobaan wladiikii ra'aytaw aad ku aragtay fi nahri webiga aakilu ribaa waa dadkii ribada cuni jiray webiga dhiigga ku wada dhex dhigay waa dadkii ganacsato ganacsiga khasaaro iyo faa'iidu u simay qofku markuu ganacsada laakiin qofka ribada ku shaqaysta kasaara sooma marto u fiirsada kalaaqbarta dayse iskakiin qaldame qofka ganacsadaa badeecuu gana badeecadaa inuu ku kasaarana waa dhacda inuu ku faa'iidana waa dhacda laakiin bangigan ribada ku shaqeeya kasaara sooma marto boqol kun oo dollaran ku daymine boqol iyo toban kunna waa ii keeni aa kasaarada gelshaala waa nuucaas rubisaara la yidhaahda ma soo marto cabsi kama qabo isago ah. marka ganacsi maaha ee eh, ribaa la yidhaha noocaas ganacsi badeeca gado wax kaa gatay inay weydaan dhacdo inay qiimeedu hoosu dhacdaan dhacda saasaa lagu yaqaan ganacsi ganacsi waa saas ee ogaada ah, ganacsi haddaad maqasho badeecaad gaday faa'iidana waa ka heli kartaa khasaarana waa ka heli kartaa ribana maya lacagaad dhiibe lacagaad saare lacagdib lacag san iskuma eka marka ganacsi iyo ribo marka ama magaca ka bedel oo magacaad rabto u bixi ama magaceeda sii magacoo la bedelo goobta cadaab looga bixi maaha ya ah, magac la bedelo xaaraano xalaal ku noqome shay xaaraan ah dad magaca ka bedesho ah, nabig wuxuu noo sheegay sala allahu alay wasalam aakiru zamaanka dabaa imaanayo qamrabay magaca ka bedelaya magac kale u bixinaya biir bilaa dembi haraab ruux maga qurux badana loola baxa magacaas ma bedela xukunkii maya alcibratu bilmusamayaat laa bilasma xaqiiqada xukunku ku dhacaya magacu cibro ma markaa adugu hoos isku fiiri hoos isku fiiri adig marka washayku shaekii fii asli shajarati sheekaasoo fii asli shajara geedda salkeeda ku sugnaa ibraahim ayuu ahaa calayhi salaam wasibyaanu carruurta xawlow hareerihiisa ku sugneedna fa awlaadunnaasi waa dadka carruurtay dhaleen oo carruurtii saqiibtay carruurta saqiibtay fii kafaalati ibraahim ay ku sugan yihin aabbood iyo hooyadoo ay muslim ahaayeen waladiki yuuqidu naara dadka shidayay maalikun waa malagii maalik khaasinu naar ee naarta kasnajigeed ahayo naarta waxa weeya mas ka ah ilaah uga dhigay wa daaruulaa daartii hore allatii tii dakalta aad gashay aljannatu waa jannadii daaru caamati muminiina muminiinta guud daartoodii ah wa amaa haadihi daaru daartan oo la kale fa daaru shuhadaai waa shuhadada daartoodii wa ana aniga kula hadlaa jibriilu malkul jibriilaan ahay uy ah, jibriil ayaana wa haadaa kan ila socdaana mikaa'iilu waa malaggii mikaa'iil ahaa ee laba ninaan isku ekaysayno malaa'igtiyaana farfax raasaka madaxaaga kor u qaad fa rafactu raasii madaxaan kor u qaad u yihi nabigu sala allahu alay wasalam ka yidhi farfax raasaka madaxaaga kor u qaad uu yidhi kaasaan farafactu rasi madaxaan kor qaaday koraan fiiriyey faydaa isla markiiba fawqii korkayga milu saxaabi daruur oo kale waxaad mooddaa ku sugan guri aad moodo daruur aa korkayga ka muuqda qaalaa waxay yidhahdeen daalika manziluka waa kaas gurigaad adugu leeda shuhada waa ka sii sarreeyaa nabigu sala allahu alay wasalam waa kaas gurigaada qultu waxaan ihi dacaani idaaya adkulu mansili gurigayga aan aada haygu celmina meesha laga keentana addunya iska dega gurigaygaani meel laga taga maaha meeshu qaalaa waxay yidhahdeen inahu shaamiye baqiya laka cumrun weli cumriyaa kuu haray cumrigaasoo lam tastakmilhu aadan dhammaystir marka si kastoo jannada gurigu leeda haddaadan cumrigaagu dhammaan ma aadi kartid ah, ma aadi kartid waa inaad cumriga soo dhammaysataa ah, cumrigaaga inaad soo dhammaysato wey falaw istakmaltahu haddaad soo dhammaysato atayta mansilaka gurigaagaad imaana nabigu marka jan uu jiraa ah, jan uu jiraa saxaaba janno loogu bishaaree maqasheena isaga waa kasii horeeya waana ka darajo sareeya waa ka darajo sareeya ah, waa ka darajo sareeya saxaabada jannada loogu bishaareeyo o dhan isaga waa kasii darajo sareeya kitaabu wujuubi zakaa sakada waajibideeda kitaabkeeda hada maxal rawa lbukhaariyu can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala cabdullaahi mascuud wuxuu yidhi samictu nebiya nabigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaale uu leeyahay laa xasada majeersi maxmuudun kulla mahdiyo ma ahan ilaa fi snatayni laba maahane rajulun alwal mid ka horeeya rajulun waa nin qof aa loola jeeda rag iyo dumar waa isku mid rajulun waa qof qofkoo aataahu laahu alla siiyey maalan maal oo fasalladahu ilaahay qofkii ku salliday calaa halakati maalka la baabi'intiisa fi lxaqi xaqa lagu baaba'sho waani kan labeeyana rajulun waa qof aataahu laahu allah uu siiyey xikmatan cilmi naafica oo fa huwa yaqdi bihaa xikmadda dadka ku kala saaraa wayucalimuha naasa dadkan xikmadaas bara cabdulaahi bn mascuud radi alahu canhu wuxuu yihi nabigaan maqlay sal اlahu alayh wasalam isagoo leh laa xasada xasad xasadka laba macnuu leeyi mid waa xaaraan qadcana mana banaana wuxuuna ka mid yahay min kabaa'ir dunuub waana awalu dembin xusiya allaahu bih dembigii ugu horeeyo ilaahay lagu caasiyey waa dembigii ibliis galay kaas waxaa la yidhaahdaa tamanii zawaali nicmati اlgayr qof kale nimco alla siiyey alla inuu ka qaado inaad jeclaysato kaas sidaasaa la yidhahda tamanii zawaali nicmati اlgayr qof kale nimco alla siiyey ilaahay cilmiyu siiyey ilaahay maalu siiyey ilaahay caafimaadu siiyey ilaahay codkarnimu siiyey ilaahay caqliyu siiyey ilaahay caruuru siiyey nimco qof alla siiyey haddaad jeclaysato alla inuu ka siibo taas waa dembi la galo kuwa ugu waaweyn qayb ka mida waa kabaa'irta mid ka mid a waa camalkii ibliis ah, ibliis shaqadiisii wey waa qofku qancila aad tahay qaybinta rabbi ah, qaybinta rabbi dadka muslimiintaan ka hadlayna nimcada alla siiyo gaalkama hadlayno taas marka maahan xasadku halkaan tan waxaa la yidhahdaa qibda jeclaysi waxaana la yidhaahdaa hamanii mili maa lilkayr min kayri naqsin mimaa cindahu waa inaad jeclaato qof kale nimco alla siiyey in ayadoo kale alla ku siiyo asaga tii alla siiya iyadoysan ka nuqsaamin waxaa la yidhahdaa tamanii mili maa lilkayr inaad jeclaato qof kale nimco alla siiyey ayadoo kale alla inuu ku siiyo ayadoo kale alla inuu ku siiyo min kayri naqsi mimaa cinda ayadoo qofkaas kale nimcadii alla siiya aan waxba ka nuqsaanin saasaa la idhaha tan waa bannaanta labaa loo qaybiyaa hadday tahay arrimaha adduunyada waa jaa-is ah, shay adduunyaho alla siiyey inaad istiraahdo adyaba isagoo kiisa ayadoo kale alla inuu ku siiya fiicmaalaheeda waa jaa-is mar hadday xalaalba hadday tahay arrimaha diintana waa maxmuuda ah, waa midda ilahay agtiisa laga jecel yahay qof arrin ilaah loogu dhowaanayo alla siiyey haddaad aragto inaad jeclaysato ayadoo kale alla inuu ku siiyo isagoon asaga waxba laga qaadin waa midda alla jecel yahay taas midaasaana loola jeedaa halka laa xasada majeersi ma jiro macnaha laa xasada majeersi maxmuudun ku la ammaano ma aha oo sharcigu ma jecla majeersiga oo sharciga laguma ammaanin ilaa fi snatayni laba maahan laba qof nimcada alla siiyey in la majeersado waa shay sharcigu ammaanay rajulun alawalu qofkuu aatahullahu alla siiyey maalan maal oo fasalladahu ilaahay qofkii ku salliday calaa halakatihi maalkiisi inuu ku baaba'sho fi lxaqi dariiqa xaqa qofa ilaahay hantiis iyo hantiile ka dhigo markaasa ilaahi waa inaa hantidiisii ku diro qofka hantidiisii wuxuu ku baabina xaqa dariiqyada ilaahay jecelya ah, qaraabadiiu ka xadhiiri masaakiintiiu ka danyeeli masaajidii u ka misi dugsidii qur-aanku ka noolay ilaahay diinkiisa koryeelidiisu ku bixin meel kastoo alla jecel yahay waa ka xajin waa ka cumraysan meel kastoo alla jecelyuu ku baabi'ina maalkiisa waa darajooyinka addoommada ilaahay siiya darajaadka ugu sarreeya waa qofkii xadiiska imaam axmed uu yidhi nabigu waa dadka qofka ugu qayb badan qof ilaahay maal siiyey kadibna ilaahay maalkiisii ku diray inuu dariiqa xaqa ku baaba'o xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi xadiidkan xadiidkan wuxuu yahay daliilka ugu cadaan badan maalka in qofku helo oo uu hanti yeesho waa bannaanta ee qofka maalka uu haysto sharcigu isagoo eedayna haddaad aragto waa maal aan xaqi laga baxayn sida sekadii xaq maalan laga baxayn oo kale wuxuu kaloo xadiidkan u yidhi zayd ibn muray xadiidkan wuxuu xujo u yahay qofku maalkiisoo dhan inuu bixi karo isagoo nool dhammaan dadkii dhaxalka lahaa haddaysan dayacnayn bay dayac maayaan ma fiicno waa inaadan dadkii dhaxalkaaga lahaa aadan dayicin qofka labaad nabigu wuxuu yihi warajulun waani ka labeeye rajulun waa qof aataahu laahu allah uu siiyey xikmatan xikmo waa cilmi naafica fahuwa qofku yaqdi waa ku xukminaa dadka waa ku kala xukminaa bihaa xikmadda yaqdi bayna annaasi bihaa dadku ku kala saaraa xikmaddii cilmiga naafica ahaa wa yucallimuhaa annaasa xikmaddiiyuuna dadka bara waa nicamta ilaahay bixiya nimcada ugu waaweyn xadiiska imaam axmedna nabigu wuxuu yidhi qofkaas horuu la midi dadka afaraa nabigu u qaybiyey qof ilaahay hantiile ka dhigay kadibna hantidiisii inuu xaqa ku bixiyo ilaahay garansiiyey waa qofka dadka ugu qayr badan xadiiskii kalena waa ti markii fuqaradii muhaajiriintu ay nabiga u yimaadeen oo yidhaahdeen dadkii hantida lahaa ee ajarkii la tegey waa kii markii dambe nabigu yidhi daalika fadlullaahi yuutiihi man yashaa arrinkaas waa fadli ilahi qofku doonuu alla siiya waa arrin dheeraadoo ilaahay siiya dadkaas qofka labaad oo cilmi naafica alla ah siiyo ku camal fala haddii maalka la siina dariiqaasoo kale inuu ku bixiyo jeclaysa lahaa kaasuu lamid yuhu yidhi xadiiska imaam axmed waa labada qofoo dadka ugu qayr badna laakiin waxaa muhiim ah inay ogaadaan labada qofna waxa ay qayrka ku helayaan waa sida xadiisku sheegay nimcadii alla siiyey ayay alla uga shukrinayaan oo ay addoommada ku anfacayaan laakiin hadday addoommada ku anfici waayaan dadka kuwa ugu shar badanay noqonaya oo saxiix bukhaariga waxaa ku sugan bal saxiix bukhaariga muslim labadaba nabigu inuu yidhi salى اllahu alayh wasalam ina alakariina hum alaqaluun dadka maal ka badan waa dadka ugu ajarka yar ummadda ilaa man qaala bilmaali haakada wahaakada wahaakada abu shahaab oo xadiidka wariyey wuxuu ishaaray midig iyo bidix iyo horay markaasuu nebigu yidhi waqaliilu maahu waana yaryihin inta saas yeelayo dadka xoolaha leh waa dadka dadka ugu ajarkaya ilaa qof xoolihiisa midig iyo bidix iyo horay u bixiyo maahane waana yaryihiin inta saas yeelayda u yidhi nabigu sala allahu alay wasalam dadka cilmiga leh ee cilmigooda aan dadka u sheegayna waa dadka ilaahay nacladay in اladiina yktubuuna ma anzlna min اlbayinaati wlhuda min bacdi ma bayanhu lnaasi fi اlkitaab ulaaئika yalcanhum اllah wayalcanhum اllaacinuun dadka qarina xujooyinkii cadcadaayo alla soo dejiyey hanuunkii aan soo dejinnay markaan caddaynay ka gadaa dadka qarina waa dadka ilaahay nacladayo oo naxariista ilaahay ka dulfiyey in alla inta wax lacnadaana way lacnadeen malaa'igtaa lacnade mu'miniintaa lacnadayaan waa malcuuniin labadan qof ee dadka ugu qayrka badan qayriyadu waa intay sifadan ku sugan yihiin oy nimcadii alla siiyey addoommada ku anfacayaan laakiin hadday addoommada ku anfici waayaan dadka kuwa ugu shar badan ay tegaya wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam slى اllah وsلم وbaarك عalى nabiyina mحamed